alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii atibyaan fii aadaabi xamalat alqur'aan waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala baabka sideedaad albaab athaamin baabka sideedaad wuxuu ku saabsan yahay fi alaayaati wasuwari almustaxabati fii awqaatin wa axwaalin makhsuusa aayadaha iyo suuradaha la jeclaystay ama la iyo xaalado gaara la sunneeyey ayuu baabkani ku saabsan yahay yacnii qur'aankii in si caama ah loo akhriyo oo qur'aanka la wada akhriyo fadaa'isha ku soo aroortay waa la garanayaa sheekhuna waa ka soo hadlay mawduucaas iyo khatimaadda qur'aanka la khatimaayo iyo siday salafku qiraa'ada qur-aanka u badin jireen oo aada ugu akhrin jireen wakhti kooban oo aad u yar ay bacdu salaf ku dhammayn jireen waa inooga soo warramay marka taxdiid caam ah ama boorrin guud oo qur'aanka qiraa'adiisa la boorrinayu inoo soo sheegay wuxuu inoo tilmaamayaa haddaba sheikhu inay jiraan suurado gaara ah oo si gaara loo boorriyey ama xaalado gaara ah ama wakhtiyo gaar ah in wakhtiyadaa la akhriyo wakhtigaasi ha ahaado salaad gudaheed ama ha ahaado iyadaan salaad lagu jirin yacnii suuradahaasu ka warramaya iyo aayaadkaa iclam anna hada albaaba waasicun jiddan laa yumkinu xasruh waxaad ogaataa in baabkani ballaadhan yaho aad u ballaadhan yahay waa aynay suuroobayn in la koobo oo in yar in lagu koobaa aynay suuroobayn likasrati maa jaa'a fiih waxaynay taasi u suuro gelaynin farabadnida waxa ku soo arooray ee fadiilo khaasa loo sheegaayo ama wakhti gaara la boorrinayo ama xaalado gaara walaakin nushiiru ilaa aksarihi aw kasiirin minhu bicibaaraatin wajiiza ha yeeshee waxaynu tilmaamaynaabaa shiikhu yidhi badankiisaynu tilmaamaynaa ama in badanoo ka mida ayaynu tilmaamaynaa waxaynu ku tilmaamaynaa erayo kooban baynu ku tilmaamaynaa fa ina aksara aladii nadkuruhu fiihi macruufun lilkhaasati waalcaamma badanka kaynu sheegayno gudihiisa baabkan ku sheegayno waa mid la yaqaan oo macruuf ahoo dadka khaasadae culammada ah iyo dadka caammadae dadweynaha ah qolo walba agtooda macruuf ay ka tahay bimacnaa wuxuu tilmaamayaa ogaalka ashyaadan la og yahay waa shay mashhuuro caana ah ilaa caammada ay gaadhay walihaada laa adkuru aladillata fii akarih sidaas daraaddeed ma sheegaayo adilada mawduucan ku saabsan badankiisa ma sheegayo yacni bacdi ka midaan tilmaamayaa oo aan sheegayaa laakiin ma wada sheegaayo badanka waxaan u tala saaranayaa garashada dadku ay garanayaan waa itikaalan calaa cilmihim fa min daalika noocaas waxaa ka mid ah sida gaarkaa loo boorriyey ama wakhtiyo gaara ah, ama xilliyo gaara ah, ama suurado gaar ah assunnatu kasratu lictinaa'i bitilaawati lqur'aani fii shahri ramadaan yacnii sunnuhu waa in la farabadsado ilaalinta qur'aanka la ilaalinayo lagu dadaalayo aad loo akhrinayo waa in aad loo badiyaa sunnadu tahay bisha ramadaan gudaheeda fii shahri ramadaana wa fi lcashri alakhiiri minhu akharu tobanka dambe oo ramadaan ka midana waa kaga sii badan tahay ilaalinta la ilaalinayo lagu dadaalayo qiraa'ada qur'aanka wa layaali lwitri minhu aakad habeennada tiradu kala dhiman tahay oo tobanka dambe ka midana waa ka sii adag tahay sida loo boorinayo in qur'aanka aad loo akhriyo wa min daalika alcashru alawalu min dilxija noocaas waxaa ka mid a tobanka maalmood ee heree bisha dilxijo ka mida ayaa iyaguna ka midoo si gaara ah waa in camalka khayrkaa loo farabadsadaa camalka khayrkee la badsanayana qiraa'atulqur'aanka ka mid a wa yowmu carafa maalinta carafana si gaara ah, yadana waa in loo farabadsadaa noocyada la fadilaayo in markaa dee taacadii iyo cibaadadiiba la badsado marka qur'aankuna si gaarayaan loo amrinbe wuxuu soo gelayaa taacada la badsanayo wa yowmu ljumucati maalinta jimcana noocaasay ka mid taho qiraa'ada qur-aanka waa in la badiyaa wa bacda asubxi salaadda subax dabadeed saas si la-eg waa in la badiyaa wa fi lleyli habeenka gudihiisana waa in la badiyaa wa yenbagii an yuxaafida calaa qiraa'ati yaasiin waalwaaqicati wa tabaaraka almulki waxaa habboon inuu ilaaliyo akhrinta uu akhrinayo suuratu yaasiin akhrinta uu yaasiin akhrinayo inuu ilaaliyaa habboon iyo suuradda suuratulwaaqica ilaalinta uu ilaalinayo wa tabaaraka almulki suuradda tabaarak oo suuratulmulki ah suuraddana qiraa'adeeda yadana waa inuu aad u ilaaliyaa wuxuu ka soocayaa mulki markuu ku daray suuraddii markaa suurat alfurqaan waa iyaduba tabaarak waa ku bilaabantaa markaa sidaas aawadee almulki buu ku soo cay sheikhu wuxuu tilmaamay baabkani takhsiis gaara ku soo aroortay in qur'aan la akhriyo ama suurado gaara ama aayado gaari ku soo arooreen in si gaara loo akhriyo ama xaaladaha qaarkood in la akhriyo si gaara uu ku soo arooray waa fara badan yihiinoo wax badan baa baabkaa soo arooray waana mashhuur oo waa caan waa mid caan ah tusaalayaal baa shiikhu ka bixinayaa tusaalayaal ayuu ka bixinayaa shiikhu oo wuxuu tilmaamayaa qiraa'ada qur'aanka in lagu dadaalo bisha ramadaan si gaara waa in loo farabadsadaa waayo bisha ramadaan waa bishii qur'aanku soo degay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan maadaama bisha ramadaan uu qur'aanku soo degay waa in akhrintiisa la badiyaa yacni waxaa weeye si gaara waa in loogu dadaalaa loo badiyaa saas aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam qiraa'ada qur'aanka waa badin jiray bisha ramadaan gudaheeda saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafkiina alquruunu almufadala qarniyadii khayrka looga markhaati kacay yaguna aad iyo aad bay u badin jireen akhrinta qur'aanka ay akhrinayaan bisha ramadaan si gaara waxaa loo sii badinayaa tobanka habeenee bisha ramadaan ugu dambeeyana waa ka sii xag jiraan sida loo akhrinayo qur'aanka nabigu sala allahu aleyh wasalam kaana yajtahidu fii ramadaana maa laa yajtahidu fii hayrih axaadiistu waxay sheegayaan wuxuu dadaali jiro khayrka ku dadaali jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam bisha ramadaan gudaheeda inaanu bilaha kale ku dadaalin isagoo mar walba dadaalaaya ayaa dadaalka ramadaan gudihiisuna ka sii xag jiray tobanka dambana si gaar uga sii xag jiro bata axaadiistu ay sheegayso idaa dakhala alcashru tobanka dambe hadduu soo galo ee ramadaan shadda mi'zarahu wa axyaa leylahu wa ayqada ahlah habeenkii waa noolayn jiroo cibaadu ku noolayn jiray ehelkiisana waa toosin jiray oo cibaadadu u kicin jiray guntigana waa adkaysan jiray yacnii iqbaal uu cibaadadii qaabilaayo hadday qiyaam salaad loo kaco tahay iyo hadday tahay qiraa'o la akhriyo mid walba iyo hadday tahay qur'aanka lagu tukanayo oo nebigu sala allahu alayh wasallam qur'aan badan ayuu ku tukan jiray waktiyada qaarkood ilaa ay nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugnaatay ragcad keliya inuu ku tukaday saddexda suuradood ee qur-aanka ugu dhaadheer suuratu albaqara iyo suuratu aali cimraan iyo suuratu nnisaa hadda sida qur-aanka loo qaybqaybiyo ajsaada a ah marka laga eego intaasi waxay noqonaysaa shan jis iyo dheeraad rakca waaxida ayuu shantaa jis iyo dheeraadka ku tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam weliba qiraa'ada uu ugu tukanayo ee uu akhrinaya nebigu sala allahu alayh wasalam ma aha qiraa'atu hadrama ma aha dudubis ah oo sidaa loo dudubinaya ma aha ee qiraa'ada nebigu sala allahu alayh wasalam waxay ahaan jirtay tartiil kaana yutawilu fi lqiraa'ati yacani nebigu waxau dheerayn jiray qiraa'ada uu akhrinayo bisuurati xataa takuuna atwala mima atwala minha yacni qiraa'ada inuu aad u dheereeyo oo si deggan u akhriyo ayuu ku dadaali jiray ilaa suuraddaa yacni suurad ka dheer ilaa ay ka dheeraato yacni wakhtiga la akhrinayaa uu fara badanayo habeennada witriga ee tobanka dambe ee ramadaan ka mida ah si gaaraa nebigu sala allahu alayh wasallam u sii dadaali jiray waana habeennada loogu rajada badan yahay leylatulqadrigu inuu ku jiro awqaadda kale fadliga badan ee ay fiican tahay qiraa'ada qur-aanka in la badiyo waxaa ka mida ah tobanka maalmood ee ugu horreeye dilxijah maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiihinna khayrun wa axabu ila allahi min hadihi alayaam yacnii cashra dilxija sida xadiiska saxiixuba sheegaayo in nebigu sala allahu alayh wasallam uu yidhi ma jiraan maalmo ilaahay agtiisa looga jacayl badan yahay ilaahay agtiisana ka khayr badan maalmahaas yacnii wuxuu u jeedaa tobanka maalmood ee dilxijo ugu horreeya ayuu u si gaara qiraa'a looma sheegin laakiin qiraa'ada qur'aanka la akhrinaya waxay ku guda jirtaa alcamalu asaalixu waayo waa camal wanaagsanoo dikri kasta oo la akhrinayo ama la odhanayo waxaa ka khayr badan qur'aankaa ka khayr badan marka cumuumkaasay soo gelayaan qiraa'ada qur'aanku cumuumkaa ayay soo gelayaan camalka saalixa ah waayo waa min afdali alacmaali asaalixa maalinta carafe ayaa iyaduna ka mid a oo waqti fadli badan khayru yowmin talacat fiihi ashamsu yowmu carafa sida xadiis saxiixa ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam maalin qorraxi soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta carafa marka maalinta carafa maadaama ay tahay maalin aad u khayr badan tobankii dilxijana ay ku jirto si gaarana loo soo fadilayo la yidhi maalmaha sannadda yadaa ugu khayr badan dee qiraa'ada qur'aanka in la badiyaa waxay noqonaysaa shay maxmuud ah bay noqonaysaa laakiin si gaara ah waxaa u soo arooray in maalintaa lala yimaado ducada iyo tahliisha lala yimaado oo nabigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam khayru ducaa'i ducaau yowmi carafa duca waxaa ugu khayr badan ducada maalinta carafa wa khayru maa qultu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu almulk walahu alxamd wa huwa calaa kulli shayin qadiir yacni anigiiyo nebiyadii iga horreeyey baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaannu nidhaahno waxa ugu khayr badan towxiidkaas laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaateen in tawxiidkaa lala imanayaa laftiisu duca yahay waayo qaybta hore xadiisku muxuu sheegayaa khayru ducaa'i ducaa'u yowmi carafa haddana nebigu wuxuu tilmaamay isagiyo nebiyadii ka horreeyeyba waxay yidhaahdaan in tahliishaasi ugu khayr badan tahay marka duca khayr badan inay tahaa laga qaadanaya oo xaggay duca kaga jirtaa ducadu waxay kaga jirtaa ammaanta allah la ammaanayo iyo keliyeynta la keliyeynayo iyo mahadnaqa loo mahadnaqaayo ayaa waxay ka dhigan tahay ducaa'un filmacnaa xagga macnaha inay duca ka tahay oo ducadu waxay noqotaa mid sariixa oo ducannimada ku cad iyo waxay noqotaa mid talwiixa oo ducadii ay sarbeebayso laakiin ducadii aan ku caddayn saas aawadee xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waa ka sheegaaya in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam ducaau lmakruubi an yaquula laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiimi laa ilaaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim muslim baa xadiiska saxiixa ku soo wariyey ka kurbaysana dhibaataysan ducadiisu waa inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiimi laa ilaaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim waa qowlu nabiy sala allahu alay wasalam waa fii saxiixi muslim culammadu waxay yidhahdeen xaggay ducadu kaga jirtaa waxay yidhahdeen ducadu waxay kaga jirtaa waa tawxiid iyo sanaa iyo tamjiid ilaahay la weynaynayo oo la ammaanayo oo la keliyaynayo oo tawxiidka lagu celcelinayo oo rabbinimadiisii la qirayo ammaantaasaana waxay tahay ducay ka dhigan tahay saas aawadeed waatay a'immada qaarkood ay yidhaahdeen beytkii shaacirka waatay soo qaateen macnaha markay doonayeen inay fasiraan idaa asnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi ahanaa'u maalin hadduu ruux ku ammaano inuu isu kaa bandhigo oo isa soo bandhigo uu yidhaahdo marka waxa waxay sii ammaantaa kaga filan ammaantaa waxay ka dhigan tahay baryo innagaba curfi ahaan waa la yaqaanaa hadduu ruux yidhaahdo reerkiinnu gob buu ahaayo aabbaha saasuu ahaayo deeqsi buu ahaayo caynkanuu ahaa macnaa hadalkiisu muxuu dhacayaa inuu ku martiyayo ayuu u dhacayaa marka sidaasaa ay duca u tahay tahliisha iyo tawxiidkaasi ay duca u tahay kan ducada maalinta carafana waa saas calaa kulli xaal laakiin sheikhu wuxuu ka deliishanayaa maadaama camalka saalixa la boorriyey si gaara in loola yimaado maalmahaas maalinta carafana ka mid tahay iyo tobanka dilxija si caamaba yacni qiraa'atu lqur'aanna waa soo gudagelaysaa waa ka mido camalladii wan wanaagsanaa bay ka mid tahay laakiin daliil gaaroo odhanaya qur'aanka akhriskiisa badiya maalinta carafa ama tobanka maalmood ee dilxijo uga horreeya taas ma hayno laakiin cumuumkuu sheikhu ka daliishanaya wa yowmu ljumuca maalinta jimcaha lafteeda qiraa'ada qur-aanka in la badiyo waa fiican tahay waayo maalinta jimce waa sayidul ayaam sida axaadiista qaarkood ay sheegayso maalmaha iyadaa ugu mudan khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowmu ljumuca maalin qorraxi soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta jimce oo xadiiskii kale miyaanu ka hor imanayn ee sheegaayay khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowmu carafa culammadu waa kulmiyeenoo waxay dhahaan labadu isdiidi maayaan maalmaha wiiggii maalin qoraxi soo baxdo waxa ugu khayr badan maalinta jumcada ugu khayr badan maalmaha sannadoo dhan marka laysku darana maalin qoraxi soo baxdo waxa ugu khayr badan yowmu carafa marka midna waa biictibaari lusbuuc midna waa biictibaari sana sannadii jumcayaal badan baa ku jira oo ku soo noqnoqonaya waxaa laga yaabaa in koob iyo konton jimce ama laba iyo konton jimce inay ku jiraan sannadii laakiin maalinta carafa sannadii waa mid qudha haddii maalmaha sannadoo dhan oo laysku daray yowmu carafa ay ugu khayr badan tahay waxaa ka soo baxaysa yowmu carafa iyo yowmuuljumuca labada waxaa sii mudanoo fadli badan yowmu carafa ayaa macnuhu noqonaya yowmu jumuca wax gaaro ku soo arooray waa jiraan oo wuu inoo keeni doonaa suuratulkahfiya in la akhriyo suurado kalena waa ku darayaa sida suuratu huud laakiin halkeedaynu inshaa allahu tacaala kaga hadli doonaa darsiga inaynu gaadhnaa laga yaaba laakiin si caama qur-aanka aad ha loo akhriyo maalinta jumcada taasi mid aynu hayno maaha laakiin salliga nebiga sala allahu alayh wasalam an la badiyo maalinta jumcada iyo habeenka jumcada yada xadiis baa ku soo arooray ee nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam salliga ay igu sallinaysaan farabadiya maalinta jimcaha iyo habeenka jumcada habeenka jumcada tale waa keey xalay ma habeen jumcaanu joogna hmm. gaalada waxay inoola yimaadeen habeenkii inay kala qaybiyeen ay yidhaahdaan laba iyo tobanka habeennimo marka laga soo bilaabo waxaa soo galay jumce waxaanu baxayaa laba iyo tobanka habeennimo ee dambe ayuu baxayaa waa sidaa hadda markaa saacadda ay ree waqooyiga u sitaan oo saacaddoodu markaa habeenkii ay kala qaybinayso ta noocaasi mid ay markaa saxan ma aha sida saxdii waxay tahay habeenku inuu israacsan yahay ee maalinta habeenka la socdaa laba habeenoo kala duwan inaanu ka kala tirsanayn midba qayb sida markaa saxdiina waxa weeye habeenkiiyo maalinta habeenkaa horreeya maalintu waa dambaysaa fii jamiic alqur'aan markaad akhrinayso habeen iyo maalin la horraan sheegaa habeenkaa la horraan sheegaa marka habeenka la sheegaa maalintana la sheegaa horsheegista habeenka la horraan sheegaya waxay tilmaamaysaa horraynta habeenku horreeyo maalintuna dambayso marka habeenka jumcada marka la sheegaayo waxaa loo jeedaa habeenkaa jumcada ka horreeyaa loo jeedaa maalinta jimca hadday qorraxdu dhacdo sabti baa soo gashay jumca ma joogo habeen jumca waa tegey waayo maalinnimaduu ka horreeyey sharcan siday tahay waa sidaas laakiin arrinkan laysku qaybqaybinayo la odhanaayo habeenkii keli ahaa laba maalmood oo kala duwan buu ka kala tirsan yahay oo nuska horena maalinta tagtay buu ka tirsan yahay nuska dambena maalinta soo socotuu ka tirsan yahay waa ghaswu fikri gaaladu inoo keentay duulaanka ay fikirhaan ugu soo duuleen ee iyagu markaa wax inoo laqimeen yacni noocii bay ka mid tahay marka waa arrin qalad ah oo aan sax ahayn sharciga markaad ku aragto laguu sheego habeenka jumcada fadiiladaasaa ku sugan ama waxaa ha la yeelo war habeenka jumcada ka dambeeya maaha nuskiisa eh, horena ma soo gelayo waa habeenkii jumcada ka horreeye dhammaystiran weeye kaasaa loo jeeda marka markuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam yacnii labadaas habeenkaa jumce iyo maalintaa jimce farabadiya salligaa igu sallinaysaan waa habeenkaa jumcada ka horreeya iyo maalinta jumca maalinta jumcana waa la garanaya haddaba sheikhu wuxuu ka daliishanayaa maadaama fadiilo khaasa loo sheegay shaygii fadiilo gaara loo sheegayba camal kastoo fadli badan in si gaara loogu khasisaa oo loogu badiyaa waxay noqonaysaa mashruuc laakiin nowcan maa ishkaal baa ku jira wax ka mid a ishkaalkay culamada qaarkood sheegayaan waxay tahay awqaadda wakhtigii laynoo sheegay in fadiilo cibaado lagu khasiso shaki kuma sugnaa in wakhtigaa in lagu khasisaa ay mashruuc tahay laakiin wakhtigii aan laynoo sheegin in cibaado lagu khasiso nooc cibaadoo gaar ah takhsiiska lagu khasisayaa oo si gaara lagula dadaalayaa wuxuu markaa noqonayaa mid nadar ku jiru noqonayaa iminka calaa sabiil misaal yowmuuljumuca si gaara nebigu wuxuu u boorriyey salliga lagu sallinaayo iyo habeenka jumce iyo maalinta jimce waxaanu sheegay maalmaha inuu ugu mudan yahay maalinta jumcadu waxaanu sheegay maalin qoraxi soo baxdo inuu ugu khayr badan yahay yacnii maalmaha wiiggii yowmu jumuca ugu khayr badan haddana wuxuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam laa takhusuu laylata aljumucati biqiyaamin min bayni alayaali walaa yowmaha bisiyaamin min bayni alayaami ila an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum ha ku gaar yeelina habeenka jumcada qiyaamaad salaad u kacdaan habeennada kale ha kaga gaar yeelinoo isaga ha ku khasisina oo wakhtigani waa fadli badan yahaye qiyaamuleyl aanan habeennada kale la iman baan la imanaya ha odhannina walaa yowmaha bisiyaamin min bayni alayaami maalinta jumcana soon ha kaga gaar yeelina maalmaha kale ilaa an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum xadiiska culammada qaarkood waxay ka qaateen takhsiiska cibaado wakhti mucayana lagu khasisayaa inay u baahan tahay deliil gaaroo ku khasisaya in la helo sidii itlaaqa ahayd iyadoo si gaara ah aan wakhtigan loogu gaar yeelaynin inuu ruuxu ula yimaado ishkaal kuma jiro inay tahay mid mashruuc ah waayo cibaadaadku de waxay ku yihiin awqaaddoo dhan mutlaq bay ku yihiin cibaadaadka sunnayaashee nawaafisha ahi annawaafil mutlaqa waxay ku yihiin mid sii daysa bay yihiin laakiin taxariga gaarkee lagu samaynayee si gaara wakhti mucayana loogula dadaalayo cibaado gaar ah sidaa salligaba nebigu u khasisoo kale bay u baahan tahay in daliil ku khasisaya la helo haddii kale itlaaqii kula kaalay taxdiid gaara adigu ha la imanoo ha ku khaas yeeli waxaynu arki doonnaa suurado gaaroo nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtiyo gaara uu akhrin jiray ama uu taqriiriyo in wakhtiyo gaara la akhriyo suurado kale oo aan markaa ficilkaa nebiga iyo taqriirkii nebiga iyo idankii nebiga aan haysanin sala allahu calayhi wasalam wakhti gaara in lagu khasisaa dee waxay noqonaysaa mid khilaafsan itlaaqii ayay noqonaysa oo shaygii itlaaqna itlaaqa aan loo daynaynin oo takhsiis gaara lagu samaynayo takhsiiska gaarkiina daliil buu u baahan yahay masalan hadduu wadaad istixbaabo uu yidhaahdo maalinta jumcada suuratu lancaam ha la akhriyo xertiisuna ay caadaysato inay akhrido dadkana ay ku shaaciyaan oo yidhaahdaan yowmuuljumuca suuratlancaam akhriya waxaa la odhanayaa takhsiiska suuratulancaam lagu khasisaayo oo lagaga gaar yeelayo qur'aanka kale maalinta jumcada daliilkiisu muxuu yahay daliilu takhsiis ha la helo haddii daliilu takhsiis aan la haynin wuxuu noqonayaa takhsiiskaasi inuu khilaafsan yahay sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam itlaaq ha loo daayo ha la yidhahdo qur'aanka ha akhriyo suuradaha gaarkee soo aroorayna ha akhriyo qur'aankana si caama ha u akhriyo ama aan caam ha ahaato qur'aanku akhrinayo ama suurado kale ha noqoto laakiin bes sidii sunno gaara ay tahaan ancaam ula doonanayaa deliil bay kaaga baahan tahay calaa sabiili misaal nebigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam idaa samictum siyaaxa diyaka fas'alu allaha min fadli nabigu waxa uu sheegay sala allahu alayh wasalam haddaa maqashaan diig goociyaya ilaahay weyddiista fadligiisoo ka barya fa innahaa ra'at malakan waayo malag bay aragtay wa idaa samictum nahiiqa alximaari faistaciiduu billahi min shari shaytaan haddaa maqashaan iitaanka uu dameerku ciyaayo haddaa maqashaan ama dannaaniyaayo ilaahay ka magan gala sharka shaytaanka waayo shaytaan buu arkay kale wuxuu sheegayaa eyga cidiisa haddaa maqashaanna ilaahay sharka shaytaanka ka magan gala masalan wadaad hadduu yidhaahdo adhigu hadduu ciyo waa in ilaahay la baryaa hadda baryista ilaahay la baryaa waa shay maxmuud oo fiican cumuumaad kale waa ku jirtaa wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ilahay waa amray in isaga la baryo laakiin takhsiiska uu wadaadku ku gaar yeelayo uu odhanaayo marka adhigu ciyo ilaahay baryaa waxaa la odhanayaa daliilkaad u haysaa maxay tahay daliilu takhsiis wakhtigaa lagu gaar yeelayo muxuu yahay haddaanu deliil keenin waxaa la odhanayaa takhsiiskaasi maxal male oo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam ma waafaqsana ee talaaqa ha loo daayo xilliguu doonaba ruuxu ilaahay ha baryo hadday calaa sabiil itifaaq ku beeganto wakhtiga adhigu ciyayo inuu ilaahay baryo dhibi kuma sugna laakiin qasadka loola qasdaayo yaa riyaaciye ilaahay barya oo dadkii lagu boorinayo loo laqimayo ta noocaasi waxay noqonaysaa mid khalatay noqonaysaa calaa kulli xaal wakhtigu inuu fadli badan yahay culammada qaar waxay leeyihiin takhsiiska camal khaasa oo camalladii wanaagsanaa ka mida in la yidhaahdo ha lagu gaar yeelo calaa sabiil qasdi wataxarii laa calaa sabiil ittifaaq yacni ma noqonayso mid sunnada waafaqsan bay ahlucilmiga qaarkood ee markaa mas'ale muhima baa mawduuca ku saabsan xawla haada culamada qaarkood ay tilmaamayaan sheikhu wuxuu yihi wa bacda subxi salaadda subax dabadeedana qur'aanka akhrinta la akhrinayo ha lagu dadaalo wax daliiloo gaara ku soo arooray subax dabadeed in qur'aanka la akhriyo ma garanayo wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda waxaa loo jeeday salaadda subax iyo qur'aanka lagu akhrinayo laakiin ma tilmaamayn subax dabadeed oo marka salaadda subax laga baxo ma tilmaamayn waxaase soo arooray marka salaada subax laga baxo inay sunnatoo fiican tahay ruuxuu mawdicu ku tukaday inuu ilaahay ku xuso oo ku sugnaado oo aanu sheeke iyo wax kala gelin siduu ilaahay u xusaayo qorraxdu soo baxdo qoraxduna sare u kacdo oo qadra rumxin waran in la eeg arlada ay sare uga kacdo dabeedna markaa laba ragcadood uu tukado rakcatay shuruuq intaa hadduu sameeyo fadli cumro inuu helaayo salaaddii subax buu tukaday mawdicuu ku tukaduu laasimay oo kama tegin ciduu la hadlay iyo ciduu la sheekaystay toonna ma jiree dikri buu ku mashquulsanaa ilaahay buu xusayey siduu ilaahay xusayeyba qorraxdii soo baxday sarena u kacdo waran in la eg bay arlada sare uga go'day qorraxdu markay soo baxayso oo dacalka la soo baxdo ilaa ay gaadhayso waran in la eg in sunno mutlaqa la tukadaa xaalka noocaasa ma bannaana waa in la sugaa qorraxdu intay sare u kacayso nebigaana sala allahu alayh wasalam reebay marka waa wakhti nahyi weeye oo naafilada mutlaqa ah lama iman karo wakhtigaas ilaa arladii ay sare uga kacdo waran in la eg waxay bacdi ay eegeen inta uu ku xasilayo qadru rumxigaasi marka waxay yidhahdeen shan iyo toban daqiiqo oo ka bilaabmaya bixitaanka qoraxdu soo baxday ayaa sare qadra rumxin ay dhulka sare uga kacaysa kolley anigu ma tijaabin inay isku beegan tahay laakiin tijaabada waa la soo naqliyey dadka qaar waxay sunnaysanayaan iyagoo qorraxdiiba aynay sare u kicinoo markaa ay soo baxday sunna u kacayaan markaasay naafilo mutlaqa la imanayaan waa halad waa tii xadiisku reebaayay soo gelis marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa ruuxa sidaas sameeya oo salaaddii subax tukaday halkiisiina fadhiyey oo ilaahay ku xusay qorraxdii ugu soo baxday arladii sare uga kacday isagoo sidii ilaahay u xusaya dabeedna kacay oo laba ragcadood tukaday in cumro dhammaystiran fadligeed iyo ajarkeeda loo qoraayo waa fadli cumro ruux sidaasoo doonaya inuu dikrigaa ku mashquulo yacni fadiiladaa uu raadsado camalkaa ku jira hadduu ruux arkana sida fiican inaanu tashwiishin oanu ku leexan baa fiicane uu u daayo camalkiisa waxaa dhici karta dadka qaarkood intay u yimaadaan inay salaamaan oo hadal la galaan isna uu ka xishoodo inuu iska joojiyo almuhim taasi waa jirtaa dikrigaa la xusaayo ilaahay salaada subax dabadeeda laakiin waxaa dhici karta shiikhu inuu ka cuskanaayo maadaama axaadiista ay ku soo aroortay in ilaahay la xuso salaadda subax dabadeeda oo halkii lagu sugnaado oo la laasimo fadli inuu ku jiro la sheegay waxyaalaha ilaahay lagu xusaayo ee fadligii ajarka badan waxaa ka mida qur'aanka wejigu ka daliishanaya inay sidaas tahay baa laga yaabaa wa fi leyli habeenka gudihiisana waa inuu markaa qur-aanka akhriyaa waxaa soo aroortay ruuxa habeenkii qur'aanka ka seexda maalintiina aan ku camal falin dhaleecayn la dhaleecaynayo habeenkiina tilaawadiisii buu ka seexday maalintiina kuma camal falin weliba halkaa waynu arki doonnaaye suurado gaaroo habeenka soo arooray in la akhriyo iyo aayado gaarina waa jiraanoo insha allahu tacaala aanu arki doonno waxaa kaloo baraarujin u baahan aan ku yaro noqonayaa salaadda subax dabadeeda dee adkaartii sabaaxa iyo masaaga iyo salaadda subax dabadeeda waxay ka mid tahay wakhtiyada la akhrinayo adkaaru sabaax salaadda subax dabadeedana qudheeda waxaa soo arooray salaadaha kale laftooda dabadeedana waa soo aroortay aayatu kursiga in la akhriyo iyo qulwallaha iyo qulacuudiyada in la akhriyo oo saddex goor qulhuwallaha iyo qulacuudiyada la akhrinayo laakiin waxaynu u jeednaa wax gaari kuma soo aroorin markaynu leennahay ama ma hayno yacni wax intaa ka ziyaada ah oo qur'aan badan in la akhriya ah sheikhu wuxu uhi waxaa habboon saddex suuradood in qiraa'adooda lagu dadaalo mid waa suuratu yaasiin midna waa suuratu lwaaqica midna waa suuratu almulki tabaaraka almulki tabaaraka almulki qiraa'adeeda in lagu dadaalo oo khaasatan habeen kasta la akhriyo daliil gaaray leedahay oo xadiis baa nebiga sala allahu alayh wasalam ka soo arooray sheegaya suurad qur'aanka ka mida oo soddon aayadood ah waxay u shafeeco qaadday ruuxii akhrin jiray habeenkii ayay u shafeeco qaaday ninbaa habeenkii wuxuu akhrin jiray wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam suuraddaa suurat lmulki habeen kasta marka suuraddii baa u shafeeco qaadoo cadaabulqabrigii baa lagaga badbaadiyey suuraddaa suuratulmulki xadiiskuna waa saabita culammada marka muxadisiinta jamac badan baa quweeyey xadiiskaa marka waa xadiis saabita sidaa aawadeed waxaa habboon ruuxna inaanu habeenkii ka tegin suuradda suuratulmulki akhrinta u akhrinay ee habeen kasta ama ha nagaadoo ha deganaado oo mid neg ha noqdo ama mid safara ha noqdo mid caafimaad qaba ha noqdo ama mid xanuunsanaya ha noqdee haddii uun uu kari karayo inuu akhriyo mahmaa kaanat idduruuf waa inaanu ka tegin suuratulmulki inuu akhriyo ahlucilmiguna aad bay ugu dadaali jireen sheikha kitaabka tafsiirkee weyn leh ee ruuxulmacaani kitaabkiisa tafsiirkaa la yidhahdo aaluusi wuxuu odhanayaa laga soo bilaabo markaan mumayis noqday ee wax kala gartay hadda markaan qaan qaangaadhay maaha markaan mumayis noqday ee wax kala gartay laga soo bilaabo ilaa wakhtiga suuradda tafsiirkeeda uu qorayo hal habeen kama tegin buuli innahaa casiima se cajiib maaha ya markaan mumayis noqday laga soo bilaabo ilaa wakhtigan tafsiirka suuradda uu qorayo suuratulmulki laga soo gaadho hal habeen kama tegin buuli qiraa'adaan akhrinayo suuratulmulki waxay ku tusinaysaa sida loogu dadaali jiray akhrinta suuratulmulki la akhriyo khaasatan habeen kasta asmaada suuratulmulki waxaa ka mid a alwaaqiya waa tii ilaalinaysay oo ruuxa waxay ka ilaalisaa min cadaabi alqabar cadaabulqabriga ayay ruuxa ka dhowrtaa bimacnaa sabab ugu noqotaa in laga ilaaliyo suuradaha kale shiikhuu yidhi qiraa'adooda in lagu dadaalaa habboon waxaa ka mid a suuratu suuratulwaaqica suuradda suuratulwaaqica xadiis baa ku soo arooray sheegaya man qara'a suurata alwaaqicati fii leylatin lam tusibhu faaqa ruuxa suuratulwaaqica habeenkii akhriya baahi ma haleesho wax kaloo ku soo arooray ma arag xadiiskaasina ma sugno waa xadiis daciifa oo nebiga sala allahu alayh wasalam kama sugna saas aawadeed fadiilo khaasay leedahay ma sugna suuradaha kale qur'aanka waxay kaga mudan tahay ama takhsiis layidhi waxaa ku gaar yeela ama qiraa'ada xilligaa ku gaar yeela ma hayno wallaahu aclam masalada kale waxay ku saabsan tahay suuradda suuratu yaasiin in la akhriyo qiraa'adeeda lagu dadaalo suuratu yaasiin waxaa lagu soo wariyey waxyaalo mutacadid oo kala duduwan qaarkood waxay sheegayaan xabaalaha in lagu akhriyo suuratu yaasiin laakiin waa mawduuco waa been abuuro ma sugna waaba mawduuc qaarkood waxay sheegayaan inna likulli shayin qalban wa qalbu alqur'aani yaasiin shay weliba qalbi buu leeyahay qur'aanka qalbigiisu waa yaasiin kaasina waa daciifoo isaguna ma sugna tirmidi laftiisoo soo warinaya wuxuu odhanayaa waa ghariib ghariibkana haddii tirmidi isticmaalo oo xasan iyo saxiix midnaba aanu ku darin agtiisa waxay tahay daciif sida culammadu ay istiqraa' ku ogaadeen culamo badan baa daciifiyey oo sheegay inuu xadiisku daciif yahay bale qaarkood waxay yidhahdeen dacfigiisu waa daran yahay waxaa ka mid a waxyaalaha lagu soo wariyey ruuxa markaa suuratu yaasiin akhriya wuxuu ka dhigan yahay toban goor inuu qur'aanka akhriyey isna waa daciifo ma sugna waxaa ka mid a xadiis lagu soo wariyey man qara'a suurata yaasiin fii leylah gufira lahu ruuxa suuratu yaasiin habeen akhriya waa loo dembi dhaafaa riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan fii leylati aljumuca isna waa daciif oo ma sugna ibnu kasiir baa wuxuu tilmaamayaa sanadkiisu inuu wanaagsan yahay sheekh albaani wuxuu yidhi nin sanadka ku jira ka qarsoomay ibnu kasiir ninkaasina waa nin matruukoo dacfigiisu daran yahay marka wuxuu eegayuun riwaayada inuu xasan tasriixiyey samaaca abu hurayre uu ka maqlay laakiin dariiqa lagu soo warinayaa inuu yahay nin matruuk inuu ka soo warinayo taa ma eegin oo ninkaasaa yacni waxa weeye ka qarsoomay sidaasuu u yidhi sanadkiisu waa wanaagsan yahay marka waa daciifoo isna ma sugna iqra'uu yaasiin calaa mawtaakum wax badan baad muuqataa in lagu soo wariyey yaasiin laakiin waxaa wax ka sugani ma jiraan lam yasixa fii hada albaabi shay un baabkaa waxba kuma asixin iqra'uu yaasiin calaa mawtaakum laftiisu waa daciif laba majhuul baa sanadkiisa ku jiraa oo abuu cusmaan ka mid yahay abuu cusmaankuna nahdi ma aha marka waa daciif muraadka looga jeedayna waxay ahayd hadduuba asixi lahaa iqra'uu yaasiin calaa mawtaakum ciddii xaalatu xaalatulixtidaar ku sugnayd ku akhriya saas aawadeed suuraddaa suuratu yaasiin fadliga lagu sheegay fadli khaas ah oo qur'aanka ay ka leedaho u sugnaaday ma jiro wa bilmunaasaba waxaynu baraarujinaynaa kutubta tafaasiirta qaarkood baa waxay qoraan fii jamiici suwari alqur'aan suurad walba xadiis fadiilo sheegaya inay u sheegaan saclabi baa ka mida zamakhshari baa ka mida baydaawi baa ka mida keyrkood baa ka mida laakiin haalibka waxay sheegayaan ma sugna in badanoo ka midna waa mawduuc suuradaha qur'aanka fadiilo khaas inay ugu soo aroorto suwarka kale laga fadilayo suuradahay ku soo aroortay waa kooban tahay ma badna marka loo eego suwarka qur'aanka caddadkooda waxaa jira culammada qaarkood waxay nadmiyeen oo kulmiyeen suuradaha fadligooda wax ku asaxeen oo wallawigu alfawaa'id asamiya waxa uu ku nadminayaa dhowr beyt oo uu tilmaamayo inta suuradood ee fadiila ku asaxday ee axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee saxiixa ay ku sugnaatay inay fadli khaasa leeyihiin wuxuu yidhi waradat alakhbaaru fii fadli suwar macduudatin ladaa muxaqiqi alkhabar faatixatun baqaratun wamaa yali wاlkahfu wاطuwlu إجmaala tali wاlmulk wاlإkhlaaص ثuma اlfalqu wاnnaasu faxfadha kama qad xaqaquu wma cadaaha lam yasixa faxdarii an tanqula alwaahiya duuna nadari fadiila waxay ku asaxday keliya suuratu alfaatixa iyo suurat albaqara iyo suuradda ku xigta oo suuratu aali cimraan ah iyo suuratu lkaafi iyo sabca tuwal toddobada suuradood dhaadheer iyo suuratu lmulki tabaarak iyo suurat likhlaas iyo mucawidataynka qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas wixii intaa ka soo hadhay waxba kuma asixin buuhi ee ka digtoonow inaad soo naqliso wax markaa daciifa iska ilaali faslun assunnatu an yaqra'a fii salaati asubxi yowma aljumucati bacda alfaatixati fi arakcati aluula aliflaamim tanziil bikamaaliha sheekhu waxau uhi raximana allah wa iyaahu sunnuhu wuxuu yahay inuu akhriyo imaamku salaadda subax uu ku akhriyo maalinta jumce faatixada dabadeed ragcadda koowaad gudaheeda ayuu ruuxa tukanaya ama imaam ha noqdo ama munfarid ha noqdee uu ku akhrinayaa aliflaamiim tanziil suuratu sajda aliflaamim asajda ayuu ku akhrinayaa ragcadda koowaad faatixada markuu akhriyey dabadeed bikamaaliha iyadoo dhammaystiran xaalay dhammaystirankeeda ku sugantahay wa fi ahaaniyati ragcadda labaad gudaheedana wuxuu ku akhrinayaa faatixada dabadeed hal ataa cala alinsaani bikamaaliha suuratu linsaan ama suuratu dahri oo dhammaystiran xaalay dhammaystirankeeda ku sugantuu ku akhrinaya sheikhu waxau yidhi walaa yafcalu maa yafcaluhu kasiirun min a'immati almasaajidi ma samaynaya buu yidhi kay sameeyaan in badanoo ka mida imaamyaalka masaajidda tujiya ay sameeyaanoo ah min aliqtisaari calaa aayaatin min kulli waaxidatin minhumaa inay ku gaabsadaan aayado ka mida mid kastoo labada suuradood ka tirsan inay aayado ka mida ku gaabsadaan taa ma samaynayo yacni yaanu samaynin maca tamtiidi alqiraa'a iyadoo lala qabo akhrinta inay jiidjiidayaan lala qabo tamtiidku waa jiidjiidka weeye jiidjiidka la diidayaana waa mid ka baxsan qadarkii masmuux ahaa ee la jiidayey oo muduudka iyo xadkoodii la dhaafinayo taas ayaa la sii diidaya bal yenbagii an yaqra'ahumaa bikamaalihima ee ka soo gurtaase waxa u habboon inuu ku akhriyo labada suuradoodba labadaa ragcadood ku kala akhriyo bikamaalihimaa dhammaystiraankooda xaalay ku sugan yihiin wa yudriju qiraa'atahu maca tartiili waa u kaadinaya oo qiraa'ad deggan buu akhrinaya waxaa looga jeedaa yaqra'u bitamahul si deggan buu u akhrinayaa maca atartiili inuu tajwiidinayo tartiilinayo oo qiraa'ada wanaajinayo lala qabo yacnii mana dudubinayo mana boobayo qiraa'ada ee qiraa'o deggan oo mujawwado ah oo la wanaajiyey oo xaraf walba xaqiis iyo mustaxiqiisa la siiyey ayuu akhrinayaa wasunnatu an yaqra'a fii salaati aljumucati fi arakcati aluulaa suurata aljumucati bikamaaliha sunnuhu wuxuu yahay inuu akhriyo salaadda jumcada gudaheedana ragcadda koowaad gudaheeda inuu ku akhriyo suurata aljumucati bikamaaliha suuradda suuratlujumuca ayuu ku akhrinayaa dhammaystirankeeda xaalay ku sugantoo dhan tahay wa fi ahaaniyati ragcadda labaad gudaheedoo salaadda jumco ka midana wuxuu ku akhrinayaa suurata almunaafiqiin suuradda suuratulmunaafiqiina ku xigtuu ku akhrinayaa jumco ku xigta bikamaalihaa dhammaystirankeeda xaalay iyaduna ku sugan tahay labada mid waliba waa faatixada dabadeed salaadii ma jirto faatixa la'aan marka faatixadu waa lagama maarmaanoo waa rukni bacdalfaatixa laga hadlayaa wa in shaaa fi luulaa qara'a fi luulaa ama yaqra'u fi luulaa hadduu doonana wuxuu ku akhrinayaa ragcadda koowaad ee salaadda jumco ka mid ah faatixada dabadeed sabbix isma rabbika alaclaa yacni suurat alaclaa buu ku akhrinaya wa fi ahaaniyati ragcadda labaadna wuxuu ku akhrinayaa faatixada dabadeed hal ataaka xadiisu alghaashiya yacni suurat alghaashiya ayuu ku akhrinaya fa kilaahumaa saxiixun can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam labada mid waloo ka midiba rasuulka sala allahu aleyh wasalam waa ka asixeen oo in salaadda jumco lagu akhriyo labada ragcadood lagu kala akhriyo ta koowaadna suuratuljumuca ta labaadna suuratulmunaafiqiin mid walba faatixada dabadeed iyo in sidaa aan la yeelina salaada jumco lagu akhriyo ragcadda koowaad sabbixisma rabbika alaclaa ragcadda labaadna hal ataaka xadiisulghaashiya mid walba faatixada dabadeed labada mid waliba nebiga sala allahu aleyh wasalam waa ka asaxday oo waa ka sugan tahay oo mid walba nebigu waa sameeyey sala allahu alayh wasalam fa kilaahumaa saxiixaani ma odhan sheikhu ee fa kilaahumaa saxiixun buu yidhi laba luqaana iskaga jiro waxa bannaan saxiixaani iyo saxiixun labadaba in lagaga khabaraa mid waliba waa bannaan tahay fa kilaahumaa saxiixun iyo fa kilaahumaa saxiixaani labaduba luqo ahaan waa bannaan tahay waa laba luqo labada luqo waxa kulminaaya shaahidka baytka shaacirku uu yidhi kilaahumaa xiina jadda aljaryu baynahumaa qad akhlaca wa kilaa anfayhimaa raabi baydkaa wuxuu ku kulmiyey iyadoo kilaada uu kaga khabrayo mufrad kilaahumaa xiina jadda aljaryu baynahumaa laba faras buu sheegayaayoo la tartansiiyey labada farasba markii orodkii waxa weeye si aada ay u ordeen yacnii qad aqlacaa orodkii markii dambe waa joojiyeenoo may kala bixin aqlaca ma odhane aqlacaa buu yidhi alifu tasniyu geliyey jumladaasu ku khabray laakiin labaa loo celiyey damiirka loo celinayo kilaa wuxuu noqday laba wa kilaa anfayhimaa raabi raabiyaani ma odhan marka shaahidka baydkaasaa kulminayo labada mid weliba waa jaa'is ha yeeshee kee fasaaxa badan waxaa fasaaxa badan in mufrad lagaa khabraa fasaaxa badan liwuruudihi fi lqur'aan kilta aljannatayni aatat ukulahaa aatataa lama odhan aatat marka khulaasadu waxay tahay cala kulli xaal labaduba bannaan sidii fasaaxada badnayd buu sheikhu mara waliyajtanib iliktisaara cala albacdi qayb ka mida inuu ku gaabsado ha ka fogaado oo ha iska ilaaliyo ee suuradaha kamaalkoodoo dhammaystiran ha wada akhriyo walyafcal maa qaddamnaah ha sameeyo kaa aynu hormarinnay laamka walyajtanib iyo walyafcal ku jiraa waa laamulamri laamulamriguna haddii aan xaraf cadaf gelin waa la hoos dhigaa laakiin xaraf cadaf hadduu galo jaaza wajaaze weeyo in la reebo iyo in la hoos dhigaa labaduba bannaan sharaxa xadiiqatu tasriifka waxaa ku dhacay inuu waxa weeye yidhi haddii xaraf cadaf oo waaw ah ama fa'i gasho laazim waxa ah in la reebo laamkaas laakiin summa hadday gasho waa la hoos dhigi karaa waana la reebi karaa taasi calaa kulli xaal waa khalad summadu waa siduu u sheegay tan kale lafteedana haalibkaa ah in la reebee jaa'is waxa ah in la hoos dhigo iyadoo faaulcadfi ama waawulcadfi uu galay waa bannaanta in la hoos dhiga waa bannaanta bal ee qur'aannimaabaa loo akhriyey suma lyaqduu tafasahum walyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbayt alcatiiq quraa'u sabcaha qaari ka mida raawigiisa labadiisa raawi ee muctabarkaa ka mida ayaa wuxuu akhriyey waliyatawafuu iyo suma lyaqduu tafasahum walyuufuu in labadaba uu hoos dhigay tan kale quraa kaleba waa hoos dhigeen sunnada ka dambaysa wuxuu sheikhu yidhi wa sunnatu an yaqra'a fii salaati alciidi sunnuhu waxay tahay inuu akhriyo salaadda ciidda gudaheeda fi rakcati aluulaa ragcadda koowaad gudaheeda inuu ku akhriyo suurata qaaf yacnii suuradda qaaf inuu ku akhriyo faatixada dabadeed wa fi ahaaniyati ragcadda labaad gudaheedana inuu ku akhriyo salaadda ciidda iqtarabat isaacatu bikamaalihimaa labada suuradoodba dhammaystirankooda xaalay ku sugan yihiin oo mid walba ragcad lagu dhammaynayo suuratu qaafna ragcadda koowaad lagu dhammaynayo bacda alfaatixa suuratulqamarna lagu dhammaynayo ragcad ragcadda labaad lagu dhammaynayo bacda alfaatixa wa in shaaa hadduu doonana wuxuu akhrinayaa sabbixisma sabbix buu akhrinayaa suurat alaclaa ragcadda koowaad wa hal ataaka hal ataaka xadiisu alghaashiya yani suurat alkhaashiyu ku akhrinayaa ragcadda labaad bacda alfaatixa fa kilaahumaa saxiixun can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam labaduba nebiga waa ka asaxeen in ciidda suuratu qaaf iyo suuratu qamar lagu akhriyo iyo iyo in suuratulaclaa iyo suuratulkhaashiya lagu akhriyaa mid waliba nebiga sala allahu aleyh wasalam waa ka asaxdo waa ka suganta walyajtanib aliqtisaara cala albacdi ha ka fogaado inuu ku gaabsado qayb ka mida suuradda oo suuradaha aanu dhammaystirin sababtuna waxay tahay ruuxu markuu suuradaha akhrinayo dadkii wuxuu iihaaminayaa inuu sunnadii nebiga la imanayo sala allahu aleyh wasalam markuu suuraddii dhammaystiri waayo in ka mida ku akhriyey ama inta dambe markaysaga uu ka soo qaato ku akhriyey oo suurad walba aayado ka mida uu ku akhriyey ama aakhirkeeda uu ku akhriyey waxaa laga yaabaa dadka qaar dee inay ismoodsiiyaanba sunnihii intaa inay ku xasilayso oo macno faasida dadka ay u qaataan oo sababi karta hadhow sunnihii in laga haajiro laga tago ila ruux haddaanu suuradahanba ku akhrin oo suurado kale ku akhriyo waa la garanayaa inuu sunnadii hadda marka aanu la imanin laakiin kani wuxuu dadkii moodsiinayaa inuu sunnadii la yimi isagoo siday ahayd aanu la imanin sidaas aawadeed baa shiikhu aad iyo aad uu leeyahay taa ha iska ilaaliyo yaanu samaynin si aan yahaamkaasi u iman aanu u dhicin calaa kulli xaal waa inoo sheegay suuradaha qaarkood lagu akhrinayo ama salaadda jimce ama salaadda ciidda ama subaxa markaysa waxaan jimcaha yacni lagu akhrinayo intaba sheikhu waa soo arooriyey halkaa waxaynu baraarujinaynaa habeenka jumcada dadka qaarkood suurado gaara ayay markaa la yimaadaanoo ku akhriyaan marka tan noocaasi markaa ma soo aroorin in habeenka jumcada suuradaha qaar ka mida in lagu khasiso oo lagu gaar yeelo ma soo aroorin faslun qaala alimaamu nawowi raximah allah wayaqra'u fii rakcatay sunnati asubxi bacda alfaatixati fi luulaa qul yaa wa fi ahaaniyati qul huwa allaahu axad wuxuu sheikhu yidhi wuxuu ku akhrinayaa ruuxu labada ragcadood ee subaxa bimacnaa salaadda subax ka horreeye sunnaha ah wuxuu ku akhrinayaa markuu faatixada akhriyo dabadeed qul yaa ayuha alkaafiruun ayuu ku akhrinayaa ragcadda koowaad faatixada dabadeed wa fi ahaaniyati qul huwa allaahu axad ragcadda labaadna wuxuu ku akhrinayaa suuratu likhlaas waxaa loo jeedaa bacda alfaatixa wain shaaa qara'a fi luulaa quuluu aamanna billaahi wamaa unzila ilayna hadduu doonana wuxuu ku akhrinayaa ragcadda koowaad quuluu aamanna billaahi wamaa unzila ilayna oo suuratu albaqara ku jirta wa fi alhaaniyati qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum alaaya aayaddaa kale suuratu aali cimraan ku jirta ayuu ragcadda labaadna ku akhrinayaa fa kilaahumaa saxiixun min ficli rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam labada mid waliba waa saxiix oo waxay saxiix ka tahay samaynta uu nebigu sala allahu alayh wasalam sameeyey oo waa sunno nebi kuwii lagu akhriyaba haddii labada suuradood ee hore lagu akhriyo suuratay alikhlaas qul yaa ayuha alkaafiruuna suuratu likhlaas waa la yidhaahdaa midna waa ikhlaasu alcamal midna waa ikhlaasu alictiqaad midna camalkii oo cibaadadaa ilaahay loo khaalis yeelayaa midna ictiqaadkiibaa ilaahay loo khaalis yeelayaa marka qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad baa labada ragcadood lagu kala akhrinayaa marka faatixada laga yimaado waa labada ragcadood ee sunnaha ee subaxa ka horreeya hadduu doonana wuxuu ku akhrinayaa labada aayadood ee suuratulbaqara iyo suuratu aali cimraan ku kala jira oo quuluu aamanna billaahi oo fii suurati baqara wuxuu ku akhrinayaa ragcadda koowaad bacda alfaatixa qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakumna oo fii suurati aali cimraan ku jirtana wuxuu ku akhrinayaa ragcadda labaad bacda alfaatixa wa yaqra'u fii sunnati almaqribi qul yaa ayuha alkaafiruuna waqul huwa allaahu axad wuxuu ku akhrinayaa ay sunno tahay in lagu akhriyo sunnaha maqhribkii bimacnaa labada ragcadood ee sunnaha maqhribka ka dambeeya labadaa labadaas suuradood ee suuratay alikhlaas qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad ayuu labada ragcadood ku kala akhrinayaa sidii hore oo kale saynu sunnihii subaxaba ku soo aragnay oo qul yaa ayuha alkaafiruunna waa ragcadda koowaad bacda alfaatixa qul huwa allaahu axadna waa ragcadda labaad bacda alfaatixa wa yaqra'u bihima aydan fii rakcatay atawaaf wuxuu kaloo ku akhrinayaa isla labadaas suuradood mar kalaynu ku noqonnaye idnaa aydan fii rakcatay atawaaf labada ragcadood ee tawaafka ayuu ku akhrinaya ruuxu markuu kacbada ku tawaafo toddoba goor tawaafkaasi waajib ha ahaado ama sunne ha ahaado waajib ha ahaado rukni ka ahaado ama xaj ama cumro amaba tawaaful wadaac ha ahaado ama waajibuu ruuxu isku waajibiyey ha ahaado oo mid aslu sharci ku waajibay yaanu ahaane miduu isagu isku waajibiyey oo ku nadray ha ahaado ama sunnaba ha ahaadee dawaaf kastuu sameeyo oo toddoba goor uu kacbada ku dawaafo waxa sunno ah laba ragcadood oo ragcatay tawaaf la yidhaahdo in lala yimaado waatakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa isagoo ku camalfalaaya amarka aayadda ku soo arooray ee allah uu yidhi waatakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa aayaddana laba qira'a la akhriyey waatakhiduu iyo wattakhaduu ficil amar iyo ficil maadi waa laba qira'a oo sabci ah nebiguna sala allahu alayh wasalam waa la yimi bacdu ahlicilmi waxay qabaan ragcatayo tawaaf inay waajib tahay laakiin waxaan filayaa agsarka culammadu inay u badan yihiin inay sunno tahay marka labada ragcadood ee tawaafka ragcadda koowaadna waxaa lagu akhrinayaa qul yaa ayuha alkaafiruun marka faatixada la akhriyo dabadeed ragcadda labaadna qul huwa allaahu axad marka faatixada la akhriyo dabadeed wa ragcatay alistikaara labada ragcadood ee salaatulistikhaaro iyagana sidaasoo kale uu samaynayaayo labadaas suuradood buu ku kala akhrinaya inta hore oo dhan mid waliba axaadiis sugan bay leedahay oo ku soo arooray axaadiisteeduna waa macruuf oo waa la yaqaanaa laakiin tan ku saabsan labada ragcadood ee salaatulistikhaaro in labadaas suuradood lagu kala akhrinayo qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad xadiis nebiyo siaa sheegaya ma soo aroorin culammadii xufaadda waxay tilmaameen duruqda axaadiista inaanay midnaba aynay ka helin sidaas ibnu callaan markuu adkaarta sharxayo alfutuuxaat rabbaaniya waxa uu soo naqlinayaa zaynuddiin alciraaqi shiikhii la odhan jiray ee xaafidka ahaa xaafid ibnu xajarna sababtiisa uu ku soo baxay oo shiikha u ahaan jiray ayuu wuxuu ka soo raray inuu yidhi lam ajid fii shayin min turuqi alxadiisi tacyiina maa yuqra'u fii rakcatay alistikaara xaafidulciraaqi baa odhanaya xaafidulciraaqi wuxuu dhintay siddeed boqol iyo lixdii buu dhintay marka cilmiga xadiidku aad ugu baacdheeraa usuulka iyo culumta kalena mushaaraku ku lahaa nadmiga gabayada waa u sahlanaayeen sidaas aawadeed wuxuu leeyahay alfiyooyin kala duwan buu leeyihi lahu alfiya fi mustalax alxadiis lahu alfiya fi siira lahu alfiya fii usuuli alfiqh alfiyooyin mutacaddiduu leeyihi siirada alfiyu ku leeyahay gabay kumbayda oo siira ah ayaa xaafidulciraaqi leeyihi mustalaxulxadiidka alfiyuu ku leeyahay waana macruuf waa la yaqaannaa labada mid walibana shuruux bay leedahay usuululfiqiga minhaajka baydaawi ayuu nadmiyey oo gabay ka dhigay alfiya la yskaga itlaaqaa laakiin waa kun iyo saddex boqol iyo lix iyo lixdan bayd waana maliix oo nadmiga uu gabayga nadmiyaa ama gabiyaa waa u sahlanayd ragna waa khasbaa ragna waxa weeye sahal buu u ahaayo yacni shicirka markuu cabbiraayo isagoo rakaaka aan lahayn oo qawi ah yaa oo tacbiirkiisu uu aad u fiican yahay ayuu cabbiraa noocaas weeye gabagiisu marka cilmiga xadiidku aad ugu sii baadheera wuxuu yidhi duruqda axaadiista mid qura kama helin buu yidhi waxa lagu akhrinaayo labada ragcadoode istikhaarada daliil sheegaya shaygaasaa nebigu ku akhriyay ama yidhi ha lagu akhriyo ama u taqriiriyey bimacnaa duruqda kuma hayo xadiiska laakiin maa dakarahu nawawiyu munaasibun liannahumaa suurata alikhlaasi ha yeeshee nawowi arrinka uu sheegoo ah in labadaas suuradood lagu akhrinayo waa munaasib waayo waa labadii suuradood ee ikhlaaska weeyi fa naasaba alityaanu bihimaa fii salaatin almuraadu minha ikhlaasu alragbati wa sidqu altafwiidi wa idhaaru alcajzi waxay ku munaasib noqotay imaatinka lala imanaayo labadaas suuradood ikhlaaskee lagu akhrinaayo salaad muraadka uu ruuxu uga jeedaa ay tahay inuu baryada ilaahay u saafi yeelo si dhab ahna uu ilaahay u cuskado taagdarrada uu taag daran yahayna muujiyo calaa kulli xaal waxaa ka muuqata inay tahay istixbaab mashaayikhda qaarkood ay istixbaabeen laakiin sunno nebi aynay u haynin aasaar saxaabana aynay u haynin ee salaadihii kale sunnayaasha ah, maadaamay soo aroortay qaarkood in sidaa loogu akhriyey salaado mutacadida bay tanna yidhaahdeen ha la haleeshiiyo ay uga qiyaas qaateen xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhi allale waxaa ila kamaal badan oo ilo fiicanoo dhammaystiranku ku jiraa in la akhriyo labada aayadoodee khiyarada sheegaya wa rabbuka yakhluqu maa yashaa'u wa yakhtaar ilaa aakhirkeeda laga gaadhayo oo suuratlqasas ku sugan iyo aayadda wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim ilaa aakhirkeeda labada aayadood in la hormariyo oo marka hore lagu kala akhriyo labada ragcadood marka faatixada laga yimaado dabeedna suuratay ilikhlaas la dabageliyo salaatul istikhaaraha saasaa ila fiican taa qudheedu waa ijtihaadun oo maadaama ilaahay la khayr weydiisanayo lafdiga ikhtiyaar ama khiyarana uu ku soo arooray labadaa mawdic ayuu wuxuu istixbaabay in lagu akhriyo oo wuxuu ihi sida labada suuradood ugu munaasib yihiin ayaa labadan aayadoodna ugu munaasib yihiin wa in lam yerid wuxuu ka daba keenay iyoynay soo aroorin be marka calaa kulli xaal yacnii sunno nebi ma aha miday dee culammadu isku waafaqsan yihin oo ijmaac ku dhacayna ma aha mar hadday sidaas tahay alamru fiiha waasic arrinku waa ballaadhan yahayoo qur'aan gaara iyadoo aan sidii sunnanimo loogu akhrinayn ayaa qur'aanka yacnii intii la doono lagaga akhrin karaa mawdicii la doonana iyo aayadihii la doono iyo suuraddii la doonana lagu akhrin karaa laakiin sunnanimo marka loo ictiqaadinayo oo si gaara taxari loogu samaynayo oo loogu dadaalayo oo la odhanayo sidaasaa akmal ah waxay u baahan tahay deliil bay u baahan tahay sheekhu waxa uu raximana allahu wa iyaahu wayaqra'u man awtara bialaai rakacaatin fi rakcati aluulaa sabbix isma rabbika alaclaa wuxuu ku akhrinayaa kii witriyaysanayey oo salaad witriya tukanaayey waa salaadda ee tiradu ay isdheer tahay ee tiradu aynay isku buuxin ayaa waxaa la yidhahdaa witri marka ragcaddu witrigay soo gelaysaa waa hal ragco saddex ragco shan ragco toddoba ragco waa saasoo kale marka waxa uu akhrinayaa kii ku witriyaysanayey bihalaasi rakacaatin saddex ragcadood ku witriyaysanayey oo salaad witriya kula imanaayey saddex ragcadood fi rakcati luulaa ragcadda koowaad wuxuu ku akhrinayaa sabbix isma rabbika alaclaa suurat laclaa buu ku akhrinaya wa fi ahaaniyati ragcadda labaadna wuxuu ku akhrinayaa qul yaa ayuha alkaafiruun wa fi ahaalisati ragcadda saddexaadna wuxuu ku akhrinayaa qul huwa allaahu axad waalmucawidatayn iyo labada qul acuudu ayuu ku akhrinaya xadiis baana sidaa ku soo arooray ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ay soo wariyeen ayaa sidaas yadaa sheegaya culammada qaarkoodna ay quweynayaan in nabigu sala allahu alayh wasallam suuradaha ku akhrin jiray saddexda ragcadood ee witriga waxaana loo jeedaa faatixada dabadeed ayuu ku akhrin jiraa loo jeedaa halkaas saddexda ragcadood ee witriga saddex qaab baa ka suuragal ah waxaa ka suuragala in laba ragcadood gaar loo tukado oo laga salaamadnaqsado oo haddana ragcad kaloo gaarana la tukado marka waxay yeelanaysaa laba goor in laga salaamadnaqsado kaannahu in laba salaadood ay tahay taasi waa suuro laba ragcadoodna gaar baa loo tukanayaa laga salaamo naqsanayaa ragcadna gaar baa loo tukanayaa muuqaalka waxay u egtahay ragcadda dambuun inay witri tahay ha yeeshee majmuucu witra isku noqonayaan sidaa xadiiskaba ku soo aroortay nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam fa idaa khashiya axadukum asubxa sallaa ragcatan tuutiru lahu maa qad sallaa sida nebiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam ruuxii habeenkii tukanaya qiyaamu leylka hadduu midkiin ka boqo waagii uu ka boqo inuu u dilaaco wuxuu tukanayaa sallaa ragcatan tuutiru lahu maa qad sallaa hal ragcad buu tukanayaa oo witri uga dhigaysa intuu tukadayba marka majmuuci inay witri isku noqonayaan baa xadiiska laga qaadanaya kayfiyad labaad waa ka suuragal oo waa in hal salaamad naqsi keliya loo yeelo ataxiyaad keliyana loo yeelo oo laba ragcadood markuu tukado aanu ataxiyaadsan ee fadhigaa dhexe isagaan ataxiyaad u fadhiisannin inuu kaco waa saddex ragcadoodoo isku sii days ah oo aan ataxiyaad u dhaxaynin dabeedna aakhirkuunbaa laga ataxiyaadsanayaa dabeedna la salaamu naqsanaya taasina waa kayfiyad labaad waa sugan tahay nebiguna sala allahu alayh wasallam waa sameeyey kayfiyadda saddexaad ee ka suuragalkii waxay tahay sida maqhribkoo kale in ataxiyaad dhexe loo yeelo oo iyadaan la salaamad naqsan dabeed la kaco hal salaamad naqsi mar keliyo la salaamad naqsanayo loo yeelo oo aakhirka ah kayfiyada caynkaasa fuqahada qaarkood way qabaan in lala yimaado khaasatan xanafiyada iyo way qabaan laakiin sida saxiixi waxay tahay kayfiyadaasi aqalu alaxwaal waa makruuha waayo nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa xadiis ku nahiyey oo ku reebay oo yidhi walaa tushabbihuuha bilmaqhrib salaadda witriga maqhribkaa ku shabbihinoo ha u ekaysiinina haddii atixiyaad dhexaynta loo yeelo laga kacana dee maqribkii bay shabbahaysaa markaa sidaas aawadeed kayfiyadaasi waxay noqonaysaa aqallu laxwaal makruuhay noqonaysaa in la sameeyo ma aha wa in istaxabbaha bacdu alfuqahaa haba jeclaystaanba fuqahada qaarkoode xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam baa ka hor imanaya marka taana ha lagu baraarugsanaado wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub